waxaan soo gaarnay hadalka uu yidhi waidaa kaana qad istushkila halkaasaan soo gaarnay xadiiskaa sharxiisana weeye wuxuu aad u caddaynayaa darsigan markaa qofka ehelkiisa u qayr badan xaqiiqannimo waa qofka dadka ugu qayr badan siday ku imaanayna waxay tahay qofku ehelkiisa deriskiisa iyo saaxiibka wax badanuu la noolyahy in badan ay wada joogaan ayaga markaa ma dhici karto inuu kula dhaqmo dhaqan oo istusus ah ma dhici karto laakiin qofku dadka kale waxaa dhici karta dhaqan uusan lahayn iyo shaati uusan lahayn inuu kula dhaqmo asagoo is-ilaali tegaaya xaqiiqadiisana qarinaaya waa dhici karta ilaa dadkii kale in yaru la noli qofka dadku waa saddex qof waa qof iska maarid oo murxayoo qofna aan ka xishoon oo wax uu ilaashadaba aan lahayn maaridaa la yidhahdo qof murxay wey marka macallinkii qur-aanka soo bar addugu sigaaru ku afuufa hooyadii sigaaru ku afuufa horta waa aabbihiis hortiis wuxuu raba uga hadla waa qof marada noqdayoo murxayoo xishoodkii aad tegey ilaa nabig wuxuu yidhi sala allahu alay waslam alxayaau min aliimaan shoodku waa iimaan qofka intaad arkaydo inuu qof ka dhuumanaayo oo uu xumaanta qarsanaayo weli waxba u dambeeya saas darteedaa nabigu u yidhi salى اllahu عalيه wasalam kullu ummatii mucaafan ila اlmujaahiriin ummaddaydoo dhan waxa weya waa la cafiyaa balaayooyinka iyo dunuubta marka laga reebo kuwa macaasida aan qofna ka qarsin kuwaas ma la cafinayo waa u dhammaata waa dad meredan noqdo murxay qofkaas xagga dhig dadka kale waa labo marka qof wanaagga ha u dhasho hase kasbadee dabeecu u noqdo qof waaba u dhashay islaamkuna waa u sii wanaaji qofna dhaqan wanaagga waa kasbada waa daaimay waa daaimay waa daa'imay naftiisu baray markaasay dabeecad u noqday wanaagga qofkaas markaa oo dabeecadda uu yahay qofkuu nus la dhaqmo iyo qofka uu noloshiisao dhan la dhammaysto isku sii ula dhaqmo maxaa yeele wixii wax iska doondoona maahan waa arrin dabeecad u noqotay qofkaas qofna waa qof waxna dabeecad xumo iyo dhaqan xumo waa ku jirtaa laakiin inuu qarsaduu rabo qofkii markaa nusac la jooga waa ka qarsan kara wuxuu isku tusa dabeecad fiican uusan lahaynoo isku muujina qofkii hal sac la jooga waa isku muujin kara laakiin saddex qof ma uu muujin karo been dariskiisa ila waa un laysla jooga dadka ehelkiisa u ka dhashay saaxiibka danta joogtada joogtadahu ka dhaxaydo saddexdaas qof uma muujin karo istus waxa weya hadduu ayaan adkaysto marka dambe sabarku waa dhammaana markaasuu tiisi u dhurana xaqiiqadiisaa soo bixe sidaas marka maxay noqotay qofka ehelkiisa dariskiisa saaxiibadiisa khayrka kula dhaqmaa waa qofka dadka ugu khayr badanoo kayrkaana dhabka ah khayrkaana dhabka ah laakiin qofka dadka kale waa dhici kartaa isagoon khayr badnayn inuu khayr kula dhaqmo waa dhici karta maxaa yaale muddo yaray wada joogayaan intaas waa sabri kara Ah, qofka laakiin saddexdaas qolo khayrka kula dhaqma khayrka ka run ah waa qof khayrku dabeecad iyo u yahay dhaqan intaas wey wuxuu yidhi shiiku waydaa kaana hadduu yahay iladadaa fahmi waayo waxay yidhahdeen say ku dhacaydaa qofka ehelkiisa u kayrka badan a ah, dadka o dhan u khayr badan a ah, waa sidaas awal darsiga hore waxaan soo qaadannay qofku marka uu ehelkiisa wanaagga kula dhaqmo ilaahay albaabada khayrkao dhan uu fura waa soo qaadana taas haddana midan uu ku daraya oo ah qofka dadka uu daa'imo waxa uu kula dhaqma waa xaqiiqada uu qabo laakiin dadka kaleo dhan istususku kula dhaqmi kara hadduusan qof maarida oo murxayo xishood laawa ahayn waidaa kaana hadduu yahay qad istushkila ishkaal in la geliyey kamaa qultu sidaan idhi qariiban mar dhow an yakuuna inuu noqdo khayrunaasi dadka qofka ugu kayr badan liahli eelkiisa khayrahum waa dadka qofka ugu kayr badan cala aliطlaaqi si sii daysan dadkao dhan u kayr badan fa fahaahunaa halkan waxaa ku sugan amrun arin arrinkoo yaxullu furfuraya alishkaala ishkaalka qarsoonaashadaas ishkaal furfuraya oo ku baraya qofka eelkiisa u kayr badan inuu xaqiiqiya yahay qofka dadka u kayr badan arin ashkaalkaas kaa daweeye oo kugu qanciya qofka eelkiisa u qayr badan inuu yahay qofka dad u qayr badan halkaanu ku sugan yahay fahaahunaa halkan amrunaa ku sugan arrinkoo yaxullu furfuraya alishkaala ishkaalka min aslihi asalkiisa ka furfuraya in sha allah wa huwa arinkaas anna xaqiiqata almar'i qofka xaqiiqadiisa tucrafu waxaa lagu gartaa fi beyti gurigiisa xaalu ku sugan yahay akara wax ka badan minhu qofka xaggiisa khaarijahu guriga banaankiisa xaalku ku sugan yahay qofka gurigiisa markuu ku sugan yahay xaqiiqadiisa la bartaa xaqiiqadaasoon laga bara karin oo ka badan intii laga bartay markuu ku sugnaa guriga bannaankiisa gurigiisa banaankiisa intuu ku sugan yahay qofka waxa laga yaqaan wax ka badan waxaa laga bara karaa guriga gudihiisa halkaas wa huwa anna xaqiiqata almari qofka dhabtiisa tucrafu waxaa lagu gartaa fii beyti gurigiisa akara macrifo ka badan minhu qofka khaarijahu guriga bannaankiisa xaalku ku sugnaa guriga bannaankiisa xaaladda uu ku sugan yahay qadarka laga yaqaan qadar ka badan ayaa laga yaqaanaa qofka gurigiisa sababta keenaydaana waxay tahay wuxuu yidhi wahaadii qaacidatu waa qaacido waa arin dariiqo aan lexleexan wey oo xaqiiqo ah oo aan isbedelin wahaadihi tanu qaacidatun waa qaacido qaacidadoo laa tatakhallafu aan marna gadaal marayn macnaha marna arrintaas isbedeli qofka gurigiisa inta looga yaqaan a ka badan inta bannaanka looga yaqaan waa siru sirta arrintaas ku jirta marka sababta keenayda qofka gurigiisa in si dhaba loogu ogaado lagana ogaado wax ka badan waxa bannaanka looga yaqaan sirta ku jirta arrintaas wa siru sirta ku sugan fii haadaa anna alinsaana qofku qad yastanicu inuu isku sameeyaa la arkaa khaarija beytii gurigiisa bannaankiisa khuluqan dhaqan dhaqankoo xasana wanaagsan wayatasabaru uuna isku sabar siiyo calayhi dhaqankaas qofka marka uu bannaanka joogo dadka kale la dhaqmaa waxaa dhici karta dabeecad iyo dhaqan oo uusan lahayn inuu isku sameeyo uuna ku sabro is ihao qofkan nus saacad wada joogaydaane nuskaa saac wanaag tus sidaas inuu yidhaahdaa la arkaa haddee qof maarida ah kama hadlayno qof maarid ah qof waxaa jira aan intaas garan qofku haddii moogtahay xaaraan cunidda iyo dhaqan xumadu ka badato wuxuu noqonayaa dhagaxaan oo kale xataa caqligu waa luma caqliga xataa waa luma intaas xataa ma garto qofka xataa nus sac ay wada joogaan ma iska gadi karo oo nin ayaa ii sheekeeyey wuxuu yidhi xeradaas gaashaan dhigga maraykanka cuntada siiya cuntana lagama kariyo askarti waa baabi'een markaasuu wuxuu yidhi maalin dhaweeduu yimid maraykankii sargaal ka socda markaasuu laba saac iyo bartig markaasuu yidhi aawa quraacdii askartu saaka markaasaa la yidhi annaga waxa weeyaan laba saacba waa ku kala baxnay laba saacba waa la quraacday markaasuu yihi waayahay goorma laba sac quraactan ha maalintii dambuu laba saac soo istaagay markaasa digsi iyo weel xataa lama arko markasuu yihi war aaw quraacdi ciidan markaasay yidhahdeen war anagu dad muslim ahaan nahay waa la tukadaa hal saac iyo bar markay tahay wax meesha yaal ma leh qof walbaa dantiisuu qabsada markaasuu wuxuu yidhi hal saac iyo baruu soo istaagay maalinkii dambe saa wax jooga male markaasuu war aaw quraacdi markaasu yidhahdeen shiikh meeshaan ma ujeedaa nuska saacata marmaraa la quracda saaka eh, waa la hormar markaasuu yidhi dhegaysta ii sheega wakti aan imaado quracdu taallo oo askartii ay cunaydo waxays yidhahdeen marka waddankan amni male ma imaan karo ninkan waxay yidhahdeen annaga dabeecadayda dad muslimaana aroorta horaa la tukana koob iyo tobankaba waa la tukaday labiyo tobanka quracda oo lagu kala baxaa meesha hadaad imaan karta iyo aday kale aday kuu taallo bis waa tegey baabuurta amison soo warta labiyo tobanka soo istaagaysaa digsi mayaal waa urdaaya markaasuu hadlayu hadal soo saar wuxuu yidhi anugu tuugo badan waa arkayo laakiin tuug soomaaliyeed wax ka sawirsan weligay maarag ha musiibo alla kuuri uu yidhi ha dhowr sanay cunaayeen ma gara waayeen usbuuca anugu aan joogo inay kariyaan u fiirsada ha fiir hadda waa gaal war usbuuca aan joogo miyo gara waayeen bilaahi calaykum u fir marka kaas waa maarid wey kaas qiimo male waa wax murxay oo maaragtay dadnimadii iyo caqligii iyo kulli ay dhinteen wa kaas waxbaa ku fane laakiin qofka caadigaan ka hadlayna anagu qofka caadigaa ah oo xoogaa doqonka oo dhaqanka xun waa iska doondooni kara xoogaa waa iska doondoona intuu dadka kale la joogo xoogaa markay dadka ay islaasimaan kaliya arki kara so uma jeedid qofna arintaaba dabeicad u ah iiri marka dadkii saddexday noqdeen iiri markaasuu wuxuu yidhi wa siru sirta ku jirta fii haada arrinkan anna alinsaana qofka qad yasdanicu inuu isku sameeyaa la arkaa khaarija beytii gurigiisa bannaankiisa khuluqan dhaqan dhaqankoo xasana wanaagsan wayatasabaru calayhi oo uu isku sabarsiiyo sababtoo ah lianna tawaajudahu qofka heliddiisa maca naasi dadka la jirkooda laga helaa khaarija beytihi gurigiisa meel ka baxsanna looga helaa qasiirulmadda yoolkiisu waa gaabanya e qofka intuu dadka la joogo islaameed waa wax kooban waa wax kooban oo qadarkeedu gaaban yahay lianna tawaajudahu qofka inta la helaya macanaasi dadka la jirkooda khaarija beyti gurigiisa bannaankiisa qasiiru qasiirulmadda waa yoolkiisa ama waqtigiisu miduu gaaban yahay fa huwa qofku maca waaxidin qof ayuu la joogaa nisfa saacatin wamaca aanin qof kalena wuxuu la joogaa saacatan wa maca aaliin qof kaloo saddexaad wuxuu la joogaa aqala wax ka yar min daalika hal saac ow agara wax ka badan kullu haaulaa'i intaasoo dhan yastadiicu waa awoodaa an yujaamilahu inuu u mujaamaleeyo inuu tususo waaan aqiiqo ahayn hadalaan aqiiqo ahayn dhaqanaan xaqiiqo ahayn oo istususa waa tusi kara maxaa waa wati yar waa waqti yar hadduus mar wax dhintay ahayn marka kullu haaulaa'i intaasoo dhan yastadiicu waa awoodaa an yujaamilahum inuu mujaamaleeyo bikhuluqin dhaqan dhaqankoo musdanacin oo la sameeyey oo been abuur ah dhaqan musdanaca waa gacanku samays dheh dhaqan gacanku samays ah iyo wa tamhiili shaksiyatin qofnimo iska doondoono tamhiilku waa qof adan ahay iska dhigto iyo wa tamhiili shaksiyatin shaksiyad inuu isku yeelo shaksiyadaasoo hayri shaksiyatihi shaksiyaddiisii aan ahayn inuu isku yeelo shaksiyaddiisii shaksiyad aan ahayn kamaa yafcalu siday sameeyaan bacdu sunnac dadka sancada ku shaqaysta qaar ka mid a ah. markaad la heshiinaydo waxaa is leedahay qof ka oqoon badan qof daacadsan qofkaan maba jiraba marka waxau iskaga kaa dhig wax aan laba arag od tiraado kan haddaad hesho qof dambe lama macaamili doontid waxaana dhacda kii ugu khatarsanaa inuu yihi kamaa yafcalu siday sameeyaan bacdu sunnaaci dadka sancoorayaalka gobolka mida ah, aw ilmuwadafiina shaqaalaha gobolka mida ah, oo inta yartaa xoogaa la jooga qofka u shaqayna uu iska dhigaa qof qaali ah yatadaaharu wuxuu isku muujinaa bilkhuluqi dhaqan wa samti hay hay alxasani wanaagsan xas dhaqan wanaagsan hay-a wanaagsan akhlaaq fiican uu isku muujina iyo wa tarki اlkharaqi beenta ka tegiddeeda beenta waa ka tega wاlxumqi sawirnimada waa ka tega sawirnimada iyo dhaqanka xun waa ka tega laakinahu qofku laa yastadiicu ma awoodo an yabqaa inuu ku baaqi noqdo fii beyti gurigiisa calaa haadihi shaksiyati shaksiyadan shaksiyaddan almuwahati oo la been abuuray mumawah waxaa la idhahdaa weel aan dahabayn marka dahab laga maryo korka ama fido biyo dahaba lagu daadina dahaba loo ekaysiina mumawah aa la idhahdaa marka qofkan dhaqan uusan lahayn iska yeelyeelaa waa been abuur dhaq shaksiyad oo foojariihu wataa tiisiya hoos ugu aasan ma dhici karta marka guriga tan inuu ku sabro ma dhici karto suurtagal maahan laakinahu qofku laa yastadiicu ma awoodo an yabqa inuu ku baaqi noqdo fii beyti gurigiisa calaa haadihi shaksiyati shaksinimadan shaksiyadda almumawahati ee la been abuuray diilata cumri cumrigiisoo dhan masku sabri karo liannahu shaniye laabudda waa lagama maarmaan lisabri dulqaadkiisa min nafaadi inuu ka dhammaado oo istususkii waa dhammaana markaasuu xaqiiqadii usoo dhaca xaqiiqadiisuu la soo baxa xaqiiqadiisii uu la soo baxa xataa layb ma dhici karto inuusan dhammaan xataa yacuuda ilaa uu marka dambe u laabto ilaa aslihi asalkiisii alladii asalka laa takalufa iska doondoonid fiihi aysan ku sugnayn oo dabeecadda u ah midka runta u ah oo uusan iska doondoonaynu u laabana kamaa qiila sida la yidhi halaba dabacu dabcigii wuxuu ka adkaaday atadabuca dabeecad isku yeelid dabeecad isku yeelid waxaa ka adkaaday dabeecaddii runtahe tii runta ka adkaatay ama takalufu iskalifidda almu'aqatu oo ku meelgaarkaa ah, fa yastadiicu waa awoodaa haaulaahi kuwaan waa awoodaan beenaalayaalka o dhan waa awoodaan haddaysan ahayn dad murxay oo gaangastera haddaysan gaarin laakiin marduu gaangaster gaaro ma garto xataa wax yar wax yar xataa isqari ma garto bannaanku iska soo dhiga daqiiqadda horeba ama takalufu iskalifidda almu'aqatu kumeelgaarkaa eh, fa yastadiicu waa awoodaan haaulaa'i kuwaan beenalayaalka kamaa yafcalu siday sameeyaan aydan noqoshee bacdu ulfusaaq dadka faasiqiinta idaa araaduu markay doonaan an yakhdubuu inay doonaan annisaa dumar ragga faasiqiinta markay gabdhaha doonayaan waxaad aragtayba maa waxaa is leedaha halki ku jira alla keento halki ninoo ku jiray da bedelo oo afka hadduu sigaar cabi jiray cadaydo oo xoogaa waxa weya lows iyo wax soo cuna yuusan soo urine uu wuxuu iska dhigaa mid kaleba oon kiiba ahayn oon kiiba ahayn nin shiika wuxuu iga sheegay waddankan sacuudiga a mid ciyaalsiya carabta ciyaalsiyadeenoo kale leeyihin a gabar wadaada doonay gabadhi waxay tii waxaas annagu ma doonayo diinlaawaha alaas masjidku galay timihuu iska hagaajiyey madaxuu ruxay qur-aanku akhriyey waa isbooyiyey safka horu ku tukaday waxaa la yidhi fulan saara mutadawican hebel wuxuu noqday wadaad khalaas ninkii waa lala yaabayba masjidka isaga un ugu tegey haddaad ka soo baxdana asagaa dhex fadhiya dadba asagaaba waxa weeyaan ka sara marayn waa soo doonaysaa waa la siiyey gabadha wax iska doondoona lama daa'im karo haddii arooskii laga baxoo laba bilood la joogay meeshiisii u laabtay iyo muusiq iyo u dhagaha gashay war maxaa kugu dhacay mar gabar yahay dhaqan waxay tii gabdhaha carabtu marka iskama wareegaan gabar inta baxday guri hooyo aadaya lama yaqaan waxay tii gurigii igee hooyaan soo salaamen markuu gurigii saas u gashay ay tihi dib dambe adi anigu isku arki mayno ibliisi ah. waa orday niman sixroolayaalaha marka jooga sixroolayaasha waa laayaan laakiin waa ku dhuundhuuntaa niman nigeriyaanoo markaa sixroolayaalo madmadoobaa joogoo dhuunta mid sixroolaha u tegey wuxuu yidhi niyo gabadhiyaa tagtaye inaad iisoo qabataan raba saddex kun oo riyaal keeno iyadoo kablaynayda anaa guriga keenaya saddexdii kunuu ka qaatay sa gabadhu suuratulbaqaray akrida ma dhici karto inuu sixroole keena muddu u qabtay muddadu ka dhabatay waryaha aawe gabadhi su gabadhi ma iman miya ma keeni waayu markaasuu yidhi qof kaa sarreeya ii sheeg macallin kaa weyn oo gabadhi soo qaban kara suu yidhi ninkaasaa ugu sarreeya sacuudiga inta ku dhuundhuumata mid kaleoo nigeriyaan kii u tegey wuxuu yidhi gabadhii kaasuu yidhi shan kunaad keenaydaa hoyaal anugu callinkii weynaayaan ahay saddex maalin ii qaba iyadoo kablaynada guriga anaad iga taqaano shantii kunuu dhiib waxba lama hayo war ma timi war ma timi suu yidhi maya waxba lama hayo qof iga dambeeya sacuudi ha ka raadin sacuudi anaa ugu haysta maxaan sameeya gabadhi saas kuma dayi kare wuxuu yihi hindiyaad aadaydaa hindi hindiyaad aadaydaa ragga haddaad riyaalna ma qaataan dolar dolaray qaata war waa haystaa dolar waa orday hindiut halay tuso ninka ugu sareeya ninaa la tusaale ninkaas waa nin katarah waa u tegey gabadhaasaa iga baxsatay gurigiina la keeni waayey inaad keentaan raba hebla hebla la yidhaha suu yidhi magaceeda keen heblaayo heblaayo hooyadeedna magaca keen hooyadeed xaa la yidha heblaayo hay shan kun oo dolar keen shantii kunoo jaab gal haye ma timi maya ma hayo ma timid maya maya waktiga waa dhammaaday n wuuu yidhi baashaas an waa keeni waaye qof kaa sareeya hindiya kusheeg malinkaasa u sare malinkaasna toban kuna ugu yar wuxuu qaato macalinkii u teg macalin wuxuu yidhi gabadhaasaan keeni waaye gabadhaas wuxuu hi toban kunoo dolara kaa xigto tobankii kunu ka qaata sheeku gasha iyadoo kablaynayda saacad hebla guriga ka fiirsuy waa waaso ma joogta waxba ma joogaan ma joogta ma joogta waktiga markuu dhamaad yii u yimi war ya ma gabadhii waa keeni weydi suu yidhi ma la keeni karo markaasuu si lacagteeda suu yidhi tuug yahow bax lacagtaada lacagtaada maane anaadba ciidan la-aan i dhigtay laba boqoloo askariya iiga dhimatay bu ciidanka aan u diray gabadha suuratulbaqare akraydaad ii dira wariya khaain yahow musiiba kugu dhacday ha musiiba alla kuu rid ciidanku wuxuu yidhi markay guriga korkiisa marayaane daadanayan si wax gubtay ha ciidan la-aantaad dhigtay tobankaaga kun maahane bax ciyaalsiyada iska soo laabatay marka waxa weeyaan qofku marka uu guurka doonayo waa tahay qof kalu iska dhigdhiga hadduu faasiq yahay ah, hadduu faasiq yahay qof kalu iska dhiga shaati kaluna kuu gashanaya haddee ah, soomaalidana gobol saasa waaba jiraan dhaqankaas dhaqan gaalo wey in qofka uu wax kale iska dhigo markuu gabar doonayo saxma waa khaa'in waxa uu yahaya la rabaa inuu qofku sheegto laakiin waa dhaqan gaalaad laakiin soomaalida qaaraa balaayadaas ku jirta oo hadde waxayba yidhahdeen beenaa lagu soo xerogelshaa runna waa lagu dhaqaa been kusoo xerogeli gabadha iiri gabadhuna beenbeen inay muujido wiilkuna beenbeen muujiyo marka laisku yimaada xaqiiqadia soo baxe khalaas furid hala furo hala furo hala furo marka everyone everyone wuxuu yidhi shiiku kamaa yafcalu waa siday sameeyaan aydan noqoshay bacd اlfusaaq dadka faasiqiinta gebolkooda idaa markay doonaan an yakhdubuu inay doonaan annisaa dumarka xayثu meel yukhaaliduunahum ay la dhaqmayaan zamanan muddo wa yucaashiruunahum ay la noolaanayaan fa yudhiru wuxuu muujinaa kila darafayni labada dhinacba gabadhi iyo wiilki labada dhinacba mid walba wuxuu muujinaa maxaasinahu wanaagyaalkiisa adaaba arki doona adaa qaboobi doona adaa yaabi doona waxa weya mid walbaa maxaasintiisu dhoolatus ku samayna run wax sheegayaba lama arko maxaasintiisu dhoolatuska dhiga liaakhari kan kale u muujinaa fa yudhiru wuxuu u muujinaa kila darafayni labada dhinac mid kastaaba maxaasina wanaagyaalkiisa liaakhari midka kale wayaktumu waa ka qarinaa masaawi'ahu xumaanyaalkiisa faidaa jamaca allaahu marka ilaahay isku keeno baynahumaa labadooda dhexdooda bizawaajin guur marka alla iskugu keeno faidaa jamaca allaahu alle markuu isku keeno baynahumaa dhexdooda bizawaajin guur dahara waxaa soo muuqanaa kullu mid kasta oo minhumaa labadoodii ka mida dahara waa soo muuqana kullun mid kasta oo minhumaa labadoodii ka mida calaa xaqiiqati runtiisii runtiisiyaa soo muuqane wa akaru mutasawijiina dadka isguursadaa inta ugu badan wa akaru lmutasawijiina dadka isguursada inta ugu badan bi haadihi ariiqati wadadaana isku guursadaa dariiqada alqarbiyati reer galbeedka loo nisbeeyey maahan dhaqan muslin inaad been soo bandhigto isxayiisido runta qarido waa dhaqanka reer galbeed wey siyaasa shaydaaniya wey siyaasa shaydaaniya wey wa akharu lmutazawijiina dadka isku guursada inta ugu badan bihaadii dariiqati wadadan dariiqada alqarbiyati galbeedka loo nisbeeyey dariiqada alqariibati ee aan laga oqoon can dariiqati islaami dariiqada diinka islaamka yaquumu wuxuu ku taagan yahay zawaajum guurkoodu cala alqishi qiyaano wlkhidaaci dhagar walihadaa sidaas daraaddeed yakuru waa badanaa aalaaqu dalaaqu fiihim dhexdooda bishaklin qaab qaabkoo fadiicin foolx waa la aroosay caawa markii guriga la geeyey waaba lasoo furay intii habeen waa la aroosay subaxdiiya gaari lagu keeno waa la aroosay xala lama wada seexanba qaab oo fadiic ah foolxun oo naxdin leh qaracan leh aa socda ya subxaan allah falakhlaaqu dhaqamada akhlaaqda alxaqiiqiyatu dhabtaa akhlaaqdaasoo lilmar'i qofka u sugnaatay yufatashu waxaa lagu baaraa canhaa akhlaaqda xaggeeda filbuyuuti guryaha guryaha halkaasaa lagu baaraa falakhlaaqu dhaqamada akhlaaqda alxaqiiqiyatu dhabtaa akhlaaqdaasoo lilmari qof usugnaatay sugnaatay yufatashu waxaa lagu baaraa canhaa akhlaaqdaas filbuyuuti guryaha hunaaka halkaas oo guriga ah ayuktashafu lagu ogaadaa liinuhu qofka jilayciisa iyo raxmadiisa min fadaadati adadaygiisa iyo qallafsanaantiisa halkaasaa looga ogaadaa hunaaka halkaasaa yuktashafu lagu ogaadaa liinuhu qofka jilayciisa min fadaadati adadkaantiisa wa karamhu deeqsinimadiisana halkaasa lagu ogaadaa min bukli bakiltinimadiisaa laga ogaadaa wa anaatuhu kaasimihiisa iyo deganaantiisa halkaasaa lagu ogaadaa min cajalati degdegiisana laga ogaadaa kayfa waxaa la fiiriyaa kayfa sidee yucaamilu uu qofku ula dhaqmaa ummahu hooyadiis wa abaahu aabbihiis maa ashadda alcuquuqa caasi waalideennimada maxaa ka adayg badan fii haada zamaani wakhtigan maa ashadda alcuquuqa caasi waalideennimada maxaa ka adayg badan fii haada zamaani wakhtigan waxaa la fiiriyaa kayfa yucaamilu see ula dhaqma ikhwaanahu walaalihiisa maa ashadda alfadaadata ad adkaanta maxaa ka qallafsanaan badan maa ashadda maxaa ka adayg badan alfadaadata qallafsanaanta fii haada zamaani waqtigan oo uu qofku walaalihiis ku qallafsan yahay kullu haadaa intaasoo dhan kullu haadaa intaasoo dhan haabitun waa sugnaana maxaa yeelay lianna tacaayusha wada noolaashada yuuriu wuxuu dhaxal siinaa almacrifata isbarasho facrif baro marka yuuriu wuxuu dhaxal siinaa almacrifata barasho adigu marka is-imtixaan facrif baro nafsaka nafsadaada fii beytika gurigaaga ku baro gurigaaga ku baro kayfa sabruka dulqaadkaagu waa sidee calaa awlaadika carruurtaada u sabarto intee leegaya kaasaa rumahe kaasa ruma midkaa dadka kale kula dhaqanta run maaha kayfa sabruka dulqaadkaagu suu yahay calaa zawjika xaaskaaga aad u sabarto imisu leegyahay kaasaa runtaadiiye kaasaa dhaqankaagiiye kayfa taxamuluka dulqaadka taxamuluka xambaarsigaagu intee la eg yahay limas-uuliyati اlbeyt guriga mas-uuliyaddiisa aad xambaarsato imisaad xil iska saartaa gurigaaga mas-uuliyaddiisa caruurtaada xaaskaaga eelkaaga mas-uuliyadooda aakhiro alla inuu ku weydiin doono imisaa dareensanta aakhiro alla ku weydiinaya ya oo ay haddaad caawa caruur halkaas booyaya xanuunsan aad seexato adoon u dadaalin aakhiro maxaad jawaab uga heli waa mayeeraan adaana ka mas-uul mayeeraan wey adaana mas-uul ka ah waa uu booyaya ma tegi karo isbitaal waxaana dhici karta wax yar inaad wax uga qaban karto ya xaaskaagio xanuunsanoo gurigan dhex taalla waxna aad ka qaban karto aad iska seexato maxaad ilahay hortiis uga jawaabayda ama ay baahan tahay waxna aad ka qaban karto mas-uuliyaddaas imisay qalbigaaga kula egto oo waxaa la rabaa qofku caruurtiisa xaaskiisa eelkiisa dhammaan markuu wax u qabana waa inuu dareemaa waa mas-uuliye ilaahay ku weydiina oo haddaad dayacanto cadaab ka imaana waa inuu qaabkaas wax u qabto si arrintu arrin cibaada u noqoto aysan dhaqan u noqon wax yar oo hadduu isku dayo in yar inuu ka cindhalaabo oo is iha hortiisa maxaad uga jawaabi mas-uuliyadda ah, ilahay hortiisa maxaad uga jawaabi waa inaad dareentaa markaasuu wuxuu yidhi shiiku uma ina aladii qofka lam yuxsin aan wanaajin qiyaadata beytin guri hogaamintiis kayfa yuxsinu see u wanaajinaa qiyaadata ummatin ummad inuu hogaamiyo ah, waxaa wasiiro ah iyo madax waxa weeyaan qof gurigii laga soo cayriyey wa caloolxumale ah, waxaad moodaa kitaabka inuu annaga noo qoray ma anagu naga warqab ah, nin wadaadoo sweden ka yimid oo soomaaliya wuxu ugu yidhi sweden ninaa nala degan waa fasaaday odagyaa fasaaday ilaahay awooddiis islaamtii carruurtiina waa roonyi islaamtii marka waxay tihi dhegaysaniyo niyahu horta adiga waa fasaaday daroogaad baratay zine iyo quranaad baratay balaayo o dhamaad baratay carruurtuna waa kugu dayanaya waddan gaalana waa la jooga hadday gacanta ka baxaan anig adugu waa khasaarayna carruurta ka dhex bax soomaaliya aad wasiirka raadso xagga iska aad weliba ballan waxa ah ballan waxa ah inaan biil kaasoo daba dira oodan gaajoonin intaad xagga ka heshaan ku darso wax kaama rabno laakiin carruurta ka dhex bax yaysan fasahaadeen ma tagaayuu yidhi tolkiisa iskugu yeerta anaa joogay tolkiisa iskugu yeerta waxay tii ninkaas ila arka ninkaas waa ujeeddaan waa fasahaad carruurtiina waddan gaalaa lagu haya hadday ku daydaan cidna kama reebi karto waxa weeyaan danna uma ahan carruurtu inay fasahaadaan ha ka dhex baxo soomaaliya ha aado ha ka wasiir raadsado waxa weya biilkana bisha awalkeedan usoo dhiga aniguna ya haddaan usoo dhigi dido ha soo laabto tolkii hal maran telefisoo jaasale waa qaldanta waa kaa garleeda gabadhu bax aad soomaaliya soo ma jeedi waxa weeyaan carruurtaas haddayba ayadii ku dadaalaydo war ka dhex bax waa soo baxa waa wasiir waa wasiir jaf intay yimid wasiir dhibsado hadda ka waran bal hadda ka waran qoyskiiyaa laga soo masaafiriyey carruurtuu dhalay wey raas kamboni iyo raas casayr inuu islaaxiyaa laga raba inna lilaahi wa inna ilayh inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun markaasuu yidhi allahu mustacaan uma ina aladii qofka lam yuxsin aan wanaajin qiyaadata beytin guri hogaamintiis kayfa yuxsinu see u wanaajinaa qiyaadata ummatin ummad la hogaaminteed haada arrinkaanu siru qowli nebiy nabiga hadalkiisa sirta ku qarsoon weeye sala allahu calah wasalam oo uu leeyahay khayrukum khayrukum liahli war ragga ninka ugu khayrka badan oo kayrkiisu runta yahay waa midka ehelkiisa u khayr badan maxaa yeelay ehelkiisa wuxuu kula dhaqmaa xaqiiqada ku sugan laakiin inta kale istususaa ku dhex jiri kara wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك calى nabiyina mxamed